alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray adiladii sunnada ee tusaysay mucaawanatu lkaafiriin cala almuslimiin aw munaasaratuhum inay gaalnimo tahay diinta lagaga baxaayo ama waxaa loo yaqaano muwaalaadka oo markaa munaasaradu ay tahay qayb ka ama labdhabarteeda dliilka afraad waa xadiidka caliy min xadiidi cumarna waa ku yimaadaa iyo ibn cabaasba xadiidka caliy fi saxiixayn waa garanaysaan waa xadiidkii xaaib ibn abi baltaca ku saabsanaa iyo qisadiisa sanadkii sideedaad ee hijrada markii la gaadhay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi duulaan ayuu diyaariyey ama qabaaliyey wixii ka dambeeyey yowma alaxsaabna nabigu waa kii yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alyowma naqsuuhum walaa yaqsuuna maanta laga bilaabo oo sanadkii shanaad ah quraysh iyo carab innagaa ku duulayna nagu soo duuli mahayaan taa mucjizay ahayd nabigu sal ly slam cilm min aclaami nubuwa ama calam min aclaami ay ahayd marka sanadkii sideedaad la gaadhay nabigu duulaankaasu qorsheeyey ilaahayna wuxuu ka baryay in quraysh aysan sir helin iyo duulaan ku soo maqan ilaahw qurayshaysan warka ayaga helin si aanu dhasha u dhigana ayagoo warmooga ah ciidanku marka isagoon khabarba kaa haynin inaad dul fadhiisato waa nasri wey taasuu nabigu ilaahay ka baryay salawaatullahi wasalaamu calayhi marka saxaabigii loo yaqaana xaatib ibn abi baltaca ayaa meesha maka la yidhahda waxaa ka deganaa hooyadii baa joogtay carruuruu dhalayna waa joogeen walaalihiina waa joogeen hanti asaga uu leeyahayna makay taallay arrimahaas ayuu wuxuu damcay in uu badbaadiyo hooyadii caruurtiisii walaalihii iyo maalkiisiba waraaq buu marka qoray dhambaalkaas haweenay buu u dhiibay maka u socotay oo quraysheed idan qoys kaloo waa la sheegaay wuxuu yidhi saad u socoto waraaqda waxaad gaadhsiisaa micigiirtii iyo garhcasta quraysheed faraha ka saar waraaqdii bay qaaday aduu meeshaas timaha galoolkooday gelisana waa riwaayo guntiga hoose gelisana waa riwaayo si kastaba noqotay way qaada waraaqdii markay baxday oo meel labayo toban mayl hadda madiina u jirta ay islaantu marayso rawdatu khaaq loo yaqaan labayo mayl taqriiban bay u jirtaa madiina marka xagga maka u socoto ayaa nabigu sal ly slam wuxuu u yeedhay zubayr ibnu cawaam iyo cali ayuu u yeedhay raggay kamid ahaayeen wuxuu idhi fardihiina qaata meesha meesha magacale taqaanaa haweenay baa taagan oo maraysa sida dhambaal ay u wado quraysh oo sirteenna bixinhaya in aan soo duulayna ah waxaana dhambaalka uu ka yimid haddee xaaib waad garanaysaan idan laba saxaabi waa fardi bay kiciyeen waa ordeen meesha nabigu uu tilmaamay haweenay socoto oo gaadiid saaran baa loogu tegay ama iskeed ba u lugaynaysa waxaa la yidhi istaag siwar baa laga qabtay waxaa la yidhi waraaqda sirta ah dukumiintigaad waddakeed war ma waada ma waalina keen baa adaa soo soco sirtaada la hayaay indhahaya caadka maris waa ismacnaysay inaan waxba jirin mayaa leeya socon maaye wixii kan cali baa kulaada wuxuu hi ilaahay nabigu been nooma sheegin bu annaguna been ma sheegayno haddaadaan waraaqa soo bixinna callahan kaa si naxariis darraanku u baadhaynaa hadda intaad qabowdahay lagu xanuujinin isxurmee buu tartiib adoo qabow waxaada soo dhib waxaad tiri iga sii jeesta waa waa laga sii jeestay waxay soo meelahan galoolkay laacdana waa la sheegaa timaha ah guntiga hoose iyo gogaradday laacdana waa la sheegaa adu waraaqayga keentay waraqda saxaabadu waa soo qaada nabiga u keenay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fadhi weyn oo cumar iyo keyrkiiba fadhiyaan baa loogu yeedhay xaaib cali waraaqam adaa qoray ma haadaa yaa xaaib saxaabi badri oo qiimo badan ma inkiri wuxuu nabi maxamed anaa qoray anigaa qoray fartayda wey maxaad oga dan lahayd nabi alla wuxuu idhi gaalnimona igama ahayn inaan gaaloobana maanan doonayn kufrina hawshana oma samaynin munaafiqnimana igama ah nebi maxamed iyo ilaahayna weligii daacad baan u ah xumaanna ogama maqni waraaq yar oon rasuulkayga ilahay waxba yeelaynin ahalkaygiina wax taraysaan ku jogjogsadaybu markaan qorhayana waxaan ogaa buu idhi in laba gooraba ilaahay qoreys jebin haddaan ay war helaan iyo haddii kaleba inay jabahayaan ilaahayna mudhiru rasuulihi wa mutimu amrihi ayaan hubaa buuhi marka fakatabtu kitaaban laa yaduru allaha wa rasuulah si marka hooyada iyo caruurtaydii iyo walaalaha iyo xoolahaygaba ay ugu badbaadaan oon abaal oo intaa oga dhigto oy quraysh u yidhaahdaan waa ninkii nebi maxamed oo soo duulahaya dhambaalka idin siiyey ka leexda hantidiisii iyo ahalkiisi iyo qaraabadiisi midda kale nabi allow idinka qureysheed ood adug ka dhalatay rasuulka ah anugu dhaqan baan idinku ahaabu nin quraysh ka dhagshay ma ahayne xaliif baan ku ahaabu nimankan muhaajiriin ee meesha joogay farabadana kula joogana inna way soo jirto waa muslimiin xataa intooda u dambaysa ama gaalada ama muslimiinta laftirkoodu lama taaban karabu maxaa yeelay tolbaa meeshu u jooga gaalo caryaa taabta ma muslimka annagaa kiina ka xuma caryaa taabta wey soomaaliya ma ayaa gaalka ka duwan wey gaalkana maxaa laga rabaa idan laakiin anugu maadaama marka horeba aan dhaqan ahaa ama aan sheegad ahaa ama aan xaliif ahaa xaggana aan islaamay budhkunbaa lagu lafabixin bur marka laabudda inaan helo makhraj diintii islaamka aan dhaawac u geysanaynin anaguna aan ka dhigto eh, abaal iyo gallad aan ka dhigto qisadaa ayada ah markii intaa uu dhammeeyey cafwan markuu yidhiba anaa hawshan sameeyey cumar wuxuu yidhi nabi maxamed uu gaalooba ka warig madaxaan qaade dacanii adribu cunaqahu fa innahu qad kafar ama adrib amkinnii min cunaqi hada almunaafiq cumar asagu mugta warkiisu waa iska cadiya seeftiibuu la booday fakhtaratu sayfi riwaayo kale seeftii baan gal ka gooyey buu ayadoo cad buu la dul istay nabi maxamed oo munaafiqan dila ka leex dhiiggiisa iska du nabi wuxuu urkaaga markii laga dhammeeyey waraysiga xaadib oo cudur daartay nabigu u yidhi qad sadaqakum run buu idiin sheegay yuu nabi maxamedow haddaa hataa uu run sheegay ama uu mu'min fiican ahaa fa innahu qad nakasa cahdigiisiibuu ballantiibuu ka baxay wadahara calayka acdaa'aka cadowgaadina waa kugu kaalmay ninku waa gaale ka leexo nab wuxuu yidhi cumar nabi maxamed baa isu baxay cumar hubka dhig baa lay seefta xaree ee ninkan rubmu idiin sheegay waana ree ahl badar laa taqulu lahu ilaa khayra xadiidkan marka shubahaad fara badan ayay jahmiyatu salafiya aw murji'at ljahmiya ama murji'at alwahaabiya ay ku sii daayeen laakiin qaybta shubahaadkeenu u tegi doonaa baxda asagaa laga yaaba inaynu saacad siina insha allahu tacala ka hadda maxalushaahidku waan dul maraynaa xadiidkan adila ku jirta in muwaalaadku ama munaasaratu lkaafiriin aw mudaaharatuhum cala almuslimiin ay gaalnimo mutlaqa tahay adila ku jirta keligii daliilka koobaad waxaa weeye dacnii adribu cunuqa hada almunaafiq wa fii riwaaya fainahu qad kafar ayb weliba riwaayo kale ma qaala rasuulku yidhi awalaysa qad shahida badran bu cumar wuxuu leey bala walaakinahu nakasa wadaahara acdaa'aka calayh idan halkaa waxaa ka cad almutaqarir cinda cumar iyo saxaabadoo kale agtooda waxa sugana asalka waxaa weeye muslimiin iyo gaala ishaya ninkii gaalo caawiye taageera calaa xisaabi اlmuslimiin inuu gaal yahay cumar oo nabig sal l slam uu ku sheegay cilmiga ummadda ninka u aqoonbada inuu yahay sida laga dareemahayo nabigu habeen baa laysiiyey buuhi caana markaasaan ka dhargay ilaa jidhkayagoo dhanba caanihii ku maaxeen oy galeen ilaa fiidaha iyo cidyahaan ka dareemay wixii soo hadhay ayaa nabigu waxaan siiyey buuhi umar si fiican buu oga dhargay nabi allow maxaad ku awiishaa layd ru'yadaas ile ru'ya alambiya waxyi weeye nabi wuxuu dhi alcilmu naadu aqoon badan buu ahaa cumar ayb manaaqibtiisa hadda haddii soomaaliya looga sheekayn mahaye idan falkaas hadduusan gaalnimo ahayn cumar seebo ugu degdegay nebi maxamed uu ninkan badriga ee cudur daartay ee haddana nabigu uu leeyahay run buu sheege ka leexda weli maye runtiisa hawl noo taalla ma cadowga ilaahay buu kugu kaalmeeyey waana gaale iga lexa aan dilu taagan yahay idan almutaqarir cinda cumar bn khaaab ana mudaaharata alkufaari kufrun waridda waa waj wejka labaad macnaha uu cumar la soo shirtagay ee ah cadowgii gaalada ahaa in muslimiinta lagu taakuleeyo oo muslimiin lagu baabi'iyo inay gaalnimo tahay nabigu waa qiray kama niqaashay arrinta ayadaa inahu qad daahara qad nakata wa daahara calaa calayka acdaa'aka iyo waa gaalnimo hawsha noocana qaabkan u dhacday nabigu waa sallimay waa sida uu caddeeyey alimaam shahaabudiin alqaraafi fii kitaabi adakhiira aad buu u sharxaya masalada waa caddaynaya ayib inay iqraar tahay laakiin nebigu cudurdaar buu u helay ninka loo yaqaano xaaib oo cadaan doona laakiin waxaa nasiib darro ah wadaaddaha qaarkood in xaaib iyo nin kale oon isku qasad ahayn isku meel la dhigo xaaib xadiikiisa ku cad katabtu kitaaban baan qoray buu idhi laa yaduru allaha warasuulahu shay-an u fiirsaa waa binasi xuruufihi katabtu kitaaban laa yaduru اllaha warasuulahu shayئa amaa wallaahi inii lanaasixun lilaahi warasuulihina waa riwaayo kale wallaahi yaa rasuul allah martabtu mundu aslamtu intaan islaamay weligay ma shikiyin buu nabi maxamedow ikhlaasna igama tegin sidqi kufran nifaaqan riddatan midna ooma samaynin kitaabkanna waxaan ogaa buuhi inuusan ilaahay iyo rasuulkiisii iyo muslimiinta waxba uusan yeelayn bal intuu macnahas dabadhiga u fiirso wuxuu ku daray walaqad calimtu ana allaha sayudhiru rasuulahu wayutimu amrah bal u fiirso ninkaas idan intafaa cindahu qasdu lidraari bilmuslimiin hadalku inuu dhacaa fiican biyodhiciisa halkan waxaa ka baxay xaatib inuusan u jeedin muslimiin in la dhibo sosama ama dhib loo geysto wa calimtu ana allaha sayudhiru rasuulahu wayutimu amrah katabtu kitaaban laa yaduru allaha warasuulahu shayan an naasix saalix aan gaaloobin intaasu waxaan doonaya marka in hooyaday iyo xogow gacan ah nabigu wuxuu ihi qad sadaqakum run buu idiin sheegay murjiat ljahmiya waxba yaana shubahaadka anugu jawaabkooda aanan dedejisanin waxay ku leeyihiin qad sadaqanku waxaa loo celin qad sadaqanku gaalnimo kumuusan dhicin mudaaharaduna gaalnimo ma ah biqudrat lwaaxid aljabaar idan nabigu qad sadaqakum buu ninku meeqa mashruuc buu sheegay xaaib waraaqaygu waxaan u qoray keliya inaan abaal kaga dhigta cinda qurayshin waa qodob ma gaaloobin diinna kama bixin inaan gaaloobana ma doonaynin munaafiqnimo igama aha waa qodob midda labaad kitaabku waa kitaab nabi maxamed yacni waraaqdu iyo sirtan baxshay waa sir ilaahay iyo diintiisa aan waxba yeelin haba yaraatee shay-an waa qodob saddexaad waxaan kaloon ogaa ama aan sir bixiyo ama aan bixinayn inay laba gooroba jaba hayaan waa qodob afraad intaas iyo ka badan oo qaraa-inoo meesha taal ayuu nabigu wuxuu korka kaga gooyey qad sadaqakum fii kulli maa qaal wey inaad qayb bay u noqon waa taxakum min hayri daliil marka qoorsagaaraa taa la yidhahda waa qoorsaaro kuqabasha ma og tahay iyoiyo taxriifu qad sadaqakum waxaa macnaha iyo cuurdaarkuu keenay saxaabiga oo dhan qad sadaqakum fii jamiici ma qaal idan saxaabiga warkiisu waa cadya nin asagu u qasday markuu kitaabka qorahaya ama faylka xaraynhaya ama gaalagarab boodahaya ama sirta uu dhiibahayayba qasadkiisu ay tahay nimankan sarwaalka gaabanee wahaabiyada lugta hala la hala jaro oo yaqsudu lidraara bilmuslimiin wa ibaadatahum iyo ninku le waxaan kitaab baan qoray laa yaduru allaha warasuulahu shay-an isku meel ma geli karaa xaggana kule wacalimtu ana allaha sayudhiru rasuulahu wayutimu amrah adugu waxaa weeyaan waxaad u qortay qasdu lidraar bilmuslimiin sirta u bixisay waadna og tahay sirtaa laftirkeedu in muslimiin lagu baabi'in ragna lagu xidhxidhi waadana lagu jari wanjal xisaabahaasoo dhan ba adoo og baad u qasaday hormasgeli karaan laakiin waxaa weeye nin dan leh daliil ma waaye wuxuunbay xoqxoq ahayaan macnaha marka shubahaadka xaggaasaan kaga jawaabana ilaa toban wej xadiidka ku sharxi doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan dul maro waxaan iga khuseeyey nabigu waa qiray mudaaharatu lmuslimiina cala alkaafiriin mudaaharatu lkaafiriina cala almuslimiin inay kufri tahay wejka saddexaad ee ku jira waxaa weeye maa facaltu dalika kufran wala irtidaadan can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam falku mudaaharada ee muuqda hadduusan gaalnimo ahayn cabashadan maxaa keenay saxaabigu muxuu cabanayaa calacalkan dhani uu soo qadimay saxaabigu maxaa keenahaya waxaa ku filan mudaaharatu kaafiriin cala lmuslimiin nabi maxamedow waa fisqi macsiyaan galay seeftu cumar la boodaha bannaanka dhig ayib haddii lii tacsiirahaya dee aan dembi galaba istakfirullah baa ku filan laakiin saxaabigu masaladuu garanhayaa culayskeeda laakinahu inamaa ta'awal ta'wiil weliba maqbuul ah oo nabigu hoosta ka xariiqay buu la yimid ayb waxaynu oga cararayna loo yeelahay gaal yaan muslim lagu kaalmayna waa maxay waa muslim jabkii soo waa muslim jabkii iyo baabi'ii soo ma ah haddii macnihoo dhanba meesha uu ka baxay see wuxuu gaalnimo ku noqon hayaa macnihii ah in muslimiin lagu dhibo lagu waxyeeleeyo diinta lagu dumiyo gaaladu ay gargaar iyo nasr iyo taakula u noqoto kulli meesha hadduu ka baxay fi lbidaaya wanihaayaba bidaayada waa maxay katabtu kitaaban laa yadur اllaha warasuula waa fi lbidaaya nihaayadu wacalimtu ana allaha sayudhir rasuulahu wayutima amrah intaasoo macno isku gee nusxi iyo sidqi iyo ikhlaasna waa qirtay nabigu waa u qiray inuusan gaalin nabigu waa u qiray ahal iyo caruur iyo masaakiin iyo hooye iyo waalid meesha lagu baabi'inhayo quraysh birta la dultaagantana waa sheegay nabigu waa u qoray intaas macnuu saxaabigu la yimid nabiguna qad sadaqakum bur fii jamiici ma qaal nin marka talagelkiisi horeba ay tahay in kuwan la baabi'iyo wadaadaha ee la keri waayo inay beesha caalamka ka amar qaataan iyo asharciya duwaliya iyo alumam almulxida ay ka amar qaataan iyo igaad ay u hoggaansamaan diiday in la baabi'iyo ninka u shaqa tagahaya u kallahaya faylashana u qaatay dhexdu u dhuuqsan tahay ama tag inta qaba ee kadeedka ah ma isku baab bay geli karaan laakiin waxaa weeye aduu ii dhah wey iidha zulzilat اlarض oo kale un wey macnuhu wax kale ma ah dahabi baa fasiyar ka sheekeeyey nin suufiy oo xatariifa badbadhayaa loo yimid rukaynhaya warwaa sidee baa layidhi daliil baan u haystaabu idaa zulzilat اlarضu zilzaalahaaba haddiiba cirku iyo dhulku haduuba dhulki ilaahay cabsidii la gelgishay ywm اlqiyaama markay saacadu dhacdo hadduu dhulkuba geriray aniga maxaad ii moodaabu annaga waan gerirhayaabu <laughs> waa musiiba maogtahay wadaaduhu ninku markay naftu qabato wuxuu doonu daliil ka dayaa meel aan daliil oolin buu daliil ka raadinhaya ayib waxaa kaloo nasiib daraa in kitaabka ilaahay oo dhanba iyo sunnada nebi maxamed halka xadiid ma wax kale laga waayo masale dhan oo asal ah oo qur-aanka ku noqnoqday oo aayaadka makiga iyo kuwa madanigaba ay ku rafteen oy ku noqnoqdeen nebi maxamedna axaadiisa dul istaagay in hal xadiis aad ku urursato oo weliba macnihiisa uun kuu caddayn oo marka la xisaabtaba xataa faraha laga bixin kara si dhib yar inaadun baroosin ka dhigato oy naftu kaaga baxdo saacaddan iyo cajila aad ka duubto musiiba ma ah diinta ilahay kan xadiidka xaadib wax kaleba ka weyday yani waad ka garan kartaa ma ogtahay hadda goor waa adiga ii sheekeeyey wadaad nasre garaacayaan u tagnaa adiyo wadaad kale markaasuu gabdho yar yaraa iyo wiil yaroo isku jarjaray gabdho yaroo naasabixiis iyo wiil yaroo mulay ah buusaa iskugu mar kullii nasre wada garaacahay ase durbaan buu indhuu caddaynhaya wadaadkii la socday ee nawaday baa hor wuxuu ihi waxaan sheekh ma dumarkana gooni u sooxo halkaa gee wiilashana xaggaa gee oo markaad u dhex fadhiiso waxaala iska wado laakiin inta allah wiilashan iyo gabdhahan markay marqaamaan isku boodahay isku galgalanhay ee kolba si mid mayda wasaasad lagu qaadahay iyo ambalas lala boodahay kala daabuun daliil baan u haystaabu seef weyno intaa leeg oo qaash ah oo waxa ku xidhan aad la yaabi wuu haystaa tusbax ilaa kun xaba ku dhow oo intuu jeena qaarsa aadmoodo inuu qori aaka ah ninku watana waa jiidahaya cirkuu fiiriyey cabbaar indhuhu cirku u diray anu waa yaaban waxaan le ma seefta idinku dhici doonta bise wax kale iman doona wuxuu dhi baan u haystaa ilaahay wuxuu dhi allaha calaa kulli shayin qadiir haye sheekh aayaddu waa aayad qur laakiin wejhu dilaalahu muxuu yahay ama istidlaalkaadu wuxuu idhi ilaahay baa nakarsiiyey inaan intaan wiilal iyo gabdha isu keenno ay ilahay darti wada marqaamaan oy wada dhacaan wada judboodaan ka socda meesha seebtii bulaacay iska dareen yani ninku markuu wuuu ninka yani munxarifka wuxuu doonuu daliil ka dhigan sheekh in allah calaa kulli shayin qadiir iyo idaa zulzilat ilardu zilzaalaha hawlo badan weeye idan waxaa kuu cad cinda xaatib wa cumar iyo mustamiciintii fadhiyaba kamaysan niqaashine nabigu xataa wuu sallimay iqraaq dimni ah sida qaraafi uu caddaynhaya ama cadbe ku cad cinda asaxaaba shayga muqararka addifaac can alkaafiriin aw mudaaharatun cala muslimin inay gaalnimo tahay diinta lagaga baxahayo weliba camalkaa basiidka ah ee duruuftaas iyo qaraainta ay hadhaysay hadduu umar halkaa ka taagan yahay talow muxuu odhan lahaa kuwa maanta hadhiya habeenba u duladulcaynhayo u dhuumanhaya muslim sidii loo warjeefi lahaa ama loo baabi'in lahaa waxay la tahay taasi inay ay meesha ku jirin laakiin faahfaahinta mar baynu gaari doonaa xadiidka shanaad ee uu daliila masalada waxaa wey ee ku tusaya saxaabadu gaalada iyo muslimiin markay ishayaan taakula ninkii gaalo u bixiya inuu gaalada ku xugum yahay difaac xagga carabkaba allah ka dhige xadiidkii dheeraa ee fi saxiixayn aad garanaysaan fii xaadiat alifki markii munaafiqiin caaisha ummuna ay wax ka sheegeen waxyiguna uu soo daahay nabigu wakii kii hawshu markii cabaar socotay cudurdaashay ee ka istaagay masjidkii nabawiga ahaa madiina ee yidhi yaa iga qabanhayo oo oga cudurdaartaa nin dhibkiisu intuu carada ka batay oo adduunkii qaadi waayey u soo gudbay reerkayga ahalkayga oo caaishoonan waxaanan khayr ka ahayn aanan ku ogeyn iyo nin muslimaho wanaagsanoo khayr may wax kale aanan ku ogayn isku xamanhaya iga qabanhaya reer awsiyo reer khasaj waa kii loo kala baxay reer aws waa kay yidhaahdeen nebi maxamedow haddii ninka ku kudhabeya ansaarid uu yahay reer awsna annagoon kula tashan nin baan degalka qaadaynaa garbihiisiiyo luquntaan kala fogaynayna hadduu yahay walaalahaya reer khasraj uu ka dhashayna adaana amru amiiruulmuminiina kadibna waan kala lafihiisi iyo madaxiisaan kala qaadayna sacad ibnu cubaada waa kii kullaaday ee yidhi ma anuu taagan baa loo dhici karaa nimankan ugaaska u aha ma awoodid buui mana dili kartid anuu taagan nin reer khasraj ah labada qoysna de waxaa ka dhexaysay saqiir cullow hore islaamkaa baabi'yey mooyeen oo ilaahay baa mara saaroo qaboojiyoo quluubta isu xaadhay mooyeen afartan sano iyo lixdan sano isbaabi'inhayay dagaal soo jireena oo abtirsaday oo ilmihii ku dhasho uu waayeel yahay baa u dhexeeyey xisaabaha noocaasna aad uma baaba'aan diin kastoo timaado markii xoogow laya istaadho kor bay u boodi idan haddana usayd baa istaagay ibnu xudayr difaacu difaacaya sacd ibni cubaada can lmunaafiqiin cabdulahi bni ubay bni saluul buu tacbir wuxuu hi kadabta lacamru llaahi lanaqtulanna fainaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin sida hoosta uga xariqaya eegaad maxalu shaahidku ma aha sacad ibnu cubaada munaafiqa ma aha hadalkiisu laba shubka ugu dhicin maxalu shaahidkuna waxaa weeye saxaabiga usayd ibni xudayra wuxuu walaa iyo muwaalaad iyo difaac iyo garabsi iyo gacalnimo ka soo qaaday kuna fasiray difaacii sacad uu difaacahayay munaafiqiintii kadabta buu lacamru llah lanaqtulanna fainaka munaafiq ma huwa alcila tujaadilu cala almunaafiqiin munaafiq bimacnaa kaafir murtad ah khaarij min almilla wey mustalaxa markuu saxaabe isticmaalo waa gaal wey sidoo kale khaasatan hadduu nifaac ku yimaado fii kitaab asluhu alkufr mulaq annifaaq fii kitaab illah waa ka duwan yahay alkufr iyo shirkiga iyo matalan hadday ku yimaadaan nusuusta idlaaqeeda haaliban way noqdaan haaliban kufriga akbarkay noqdaan asqarna waa lagu fasiraa fi nusuus laakiin mar haddaad maqasho fii kitaab sunnadu ha i dambaysee munaafiq aad maqasho iyo nifaaq waa annifaaqu alakbar alctiqaadi idan saxaabi wuxuu uhi fainaka munaafiqun tujaadilu can اlmunaafiqiin almujaadala can اlmunaafiqiin wاlkafara inay gaalnimo keenayso ay kufri tahay nabigu waa sallimay kama hadlin mana tacliiqin laakiin waxaa u baahan in layska taxqiijiyo sacad ibnu cubaada munaafiqba sacad ibnu cubaada munaafiq ma ahin saxaabi buu ahaa jaliil ah radi allahu tacaala canhu inkastoo cumar iyo khayrkii ay naqdin jireen xataa fii khilaafatihi ayib laakiin hawshaa ku qiri mayna mana qabno ee maxalu shaahidku waxaa weeye almuqarar cinda asaxaaba waxaa weeye macnaha guud cumar oo inaga maraynay sacad usayd ibnu xudayr oo u jeedeen waa inaga soo marnay maalig he ibnu dukhayshin aw dukshin tacliiqii la saaray maadaama uu nimankaa ka ag dhawaa la socday saxaaba warkooda waa cad yaha sheekh daahirkaa kore hadday ku arkaan adoo gaalagarabsan haya ama didifaaca haya hoostaad ka xariiqan tahay wa naxnu calaa haada saa'iruun in allah daahirkaasaanu ku soconno qulubta annaga howl noo taalla ma ah xadiidkan fi saxiixin waa macruuf waad garanaysaan daliilka lixaadi xadiidkii aad garanaysaanee samura ibnu jundub fi sunan khaasatan abu daawuud man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa huwa miluh xadiidkaas dacfi baa sanadkiisa ku jira laakiin shawaahid buulahi iyo bacd uruq lagu taxsiiniyo nabigu sal ly slam hadduu ninkii gaalka la degay ee la fadhiistay ee kuweelka noqday wain lam yuwaafiqu fii diinihi uu nabigu ka soo qaaday inuu ku xugum yahay famaa xukmu man daahara almushrikiina cala almuslimiin wa acaanahum wa nasarahum idan alicaanatu iyo munaasarada iyo taakulada iyo taageeridda iyo baabi'inta muslimiinta markaad ku garab gasho gaalo soo kama dara ladega keliya adoon diin ku waafiqin muslimaa dhib u geysanin waa ka daran tahay aad bay uga daran tahay almanaawi wuxuu leeyahay kitaabkiisa faydulqadiirka markuu tacliinaya fahuwa miluhu wuu tacliinhaya lianna aliqbaala calaa caduwi illaahi wa muwaalaatihi tuujibu icraadahu can illaah waman acrada canhu tawallaahu shayطaan wanaqalahu ila alkufraan qaala zamakhshariyu wahada amru macquul buuri faina muwaalaata alwaliyi muwaalaata caduwihi mutanaafiya wa runtii waa arrin cad buuhi inaad ilaahay gacalkiisana gacal ka dhigato cadowga ilaahayna aad xidhiidhiso wax isgeli kara ma aha isma qaban karan cadowga ilaahay baan xidhiidhin oo aan wadi ayb gacalki ilaahayna waan wadi labada kaarba meel baan ku wada ridi isdiidina mahayaan yani wax isqaban karta ma waa un beydkii ibnuqayim aad garanaysaan atuxibu aad mxuu ahaa atuxib acdaa alxabiibi watadaci xuban lahu maa daka fi imkaani wakada tucaadi jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya aha shayaaniw halkaa unbay tegi alimaam shawkan asagu wuxuu leeyahay fi nayl awtaar markuu xadiidkaa tacliiqinhayo fahuwa miluhu fiihi daliilu calى taxriimi musaakanati اlkufaari wa wujuub mufaaraqatihim wاlxadiiثu wain kana fiihi اlmaqaal اlmutaqadim lakin yashhadu lisixatihi qowluhu tacaala falaa taqcuduu macahum xata yakhuduu fi xadiiثi gayrih inakum idan miluhum aayadday xadiidku waa isku fadhiisanhayaan idan waa innaga aayadda xalay soo maray yani fiqiga laga yidhi iyo wixii ku jiray haddiiba musaakanadii noocyaheeda qaybo ka mida ama la degitaankiiba aad xataa adna axkaam aad ku noqonayso gaalka aad ku xukun noqonayso xagga dhiigga banaanidiisa iyo dilkiisa iyo xoolahaadii maalan fii bacdi alaxkaam fii bacdi axwaal baan u jeedaa famaa marka xukunkaadu muxuu noqon markaad gaalo soo kaalmaysood garab istaagtood la soo gaashaan qaado taa waa iska cadda leanna fuqara badan waxay leeyihiin muslimka gaalo dhex degan hadday muslimiin kale gaaladaa isweeraraan oy gaaladaa dagaalamaan oo muslimiinta gaalada soo weerana muslimkii meeshaa ku dhinta ama xoolihiisi lagu dhacaayo waa xalaal dhiiggiisu waa bannaanya laa diyata lahu walaa kafaarata walaa qisaas maalkiisuna waa ku xukum fuqahaa leh oo fa huwa miluhu fi axkaami dunya wey aakhara ma kalaad alla kala miiri kan wuxuu aha muslim asagu mustadcafoon hawshan shuqul ku lahayn kan cudurdar buu lahaa allah miirahaya ama anagu soo waan isku xaab qaadaynaabay dheheen sidii ilaahay muslimiin iyo kayrkoodba iskugu jabiyey yani mid mxuu ahay cadaabka muti iyoaan u jeedaa iyo midaan mudaninba jeeshkii yaqzu jeyshun ayib markuu ku soo duuli faidaa kaanuu bibaydaa min ardi khusifa biawalihim waakhirihim waan isu jabinhaya fiihim lmustabsir wa fiihim hee waxaa ku jira ninkii suuqleyda ahaa waman laysa minhum wa fiihim almukrah kulli waa laisku jabin xadiidka ibni cumar fi saxiix ina allaha ida nazla aw anzla cadaaba calى qowmin camahum ayib kooda xun iyo daalimkaba kulli waa lasku darahaya aakhara marka la kala miri uma yubcaثuuna calى niyatihim idan masalada masalo culus weeye xadiidkan hadda aynu hayne u dambeeyey bahsi kiisa xoojinta doona oon gaari doona insha allah xadiidkii laakiin daliilka toddobaad aan u gudbina waxaa weeye xadiidka jariir ibn cabdillaah ana bariun min kulli muslimin yuqiimu bayna dahraanay almushrikiin nabigu wuxuu leeya waxaan beri ka ahay oon shuqul aanan ku lahayn muslim kasta oo ku nagaada bacda ma aslama gaalada bartankeeda haddaad wadan gaalo joogtood ku dhex islaantay inaad ka hijrootood ka tagto saad bilaadda islaamka aad dhaqanka islaamka iyo diinta wanaaggeeda u aragto hadii kale adoo labaatan sano iyo toban sano muslim ahaa baad kabaa'ir iyo dunuub waaweyn xaal iska moodi bilaadda islaamkaee diinta ku dhalatay in badan ku soo dhaqantay cilmi badan baad ka heli waad ku saxmi yacni culumta qaarkood tadbiiqiya in lagu qaatay ku fiican tahay oon si nadariya aan lagu qaadanin iyo sheeke-sheeke iyo muxaadaraad hadduu nabigu leeyahay anugu waxaan beri ka ahayn muslimkii dhex jooga gaalo ka waran ninkii intuu ka dara laba dagaalgalaba nabi allow ninkii la gaashaan qaada warkii meel isweydinahadekaas haalik meel haalikiin wey halaagiisuna waa kufr daliilka xadiidkaas isagoo abu daawud tirmidi waa xadii saxiix isagu daliilka sideedaad waa xadiidkii bahz ibni xakiim hadda aynu tilmaamaynin laa yaqbal اllahu min mushrikin camala bacda ma aslama aw yufaariqa اlmushrikiin ayb ilaahay ruux mushrik ka aqbali maayo camal intuu soo islaamay kadib aw yufaariqa اlmushrikiin ilaa an yufaariqa اlmushrikiin waa awdii hawlihii ximreeqiga iyo kawaakibka aw bimacnaa ilaabay mar noqota maqa jirtay halkanay fadhidaa ayb intaas shiciriya bayd la astasilana sacba ku wareegsan lahayd xadiidka la soo bood soosaaba asagu ma dhamo almuhim aw yufaariq almushrikiin ilaa an yufaariq almushrikiin ilaa uu mushrikiinta uu dhex jooga ka soo hijroodo uu tago wax camaloo laga aqbali ma jiro idan hijro iska badaayay ninkii la soo dagaalgalay dhiigga muslimiinta la bannaystay la dhex qaaday nabi allow xukunkiisu waa maxay diintu waa cadaysa hawshaa weeye axaadiidtan waxaa la mid ah xadiidkii jariir baayactu rasuul oo daliilka sagaalaad ah baayactu rasuul اllahi sal ly slam cala iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wاnusxi likulli muslimin wa cala firaaqi اlmushrik nabigu waxaan ballan iyo axdi kula galay salaadda inaan oogo aan zakada bixiyo muslimiintana si daacadaan oola taliyo laakiin baryahan dambe waxaa wey ninkaad la taliyo runta u sheegto uu ku collaysan marka lagu wado nasiixada waxba yaan laga daalin wanasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna naasixiina taagnog marka in lagu wado wey ayb waxaan kaloon kula ballamay ala firaaqi lmushriki gaalada in laga fogaado oon aanan kala dab qaadanin laga dheeraado intaba ninkii khilaafay ayagii ku baab ee kuweela muslimiintana kala jeel ah lana baabi'inhaya haddana ku ah maxaabsan muslim baan ahay muwaxidon dhaqdhaqaaqin miyaad ka dhegaysan haddi inahaas waa khulaaso maa fii kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo bacd alaxaadiid annabawiya waxaynu u gudbaynaa saxaabadu mas'aladan mudaaharada ah waxay ka yidhaahdeen ama muwaalaadka qaybaheeda ka midka ah saxaabi haddi maxaad ku taqaanaa inuu halkaa un taagnaado wixii kitaab isna lagu ogaaday cabd bn xumayd iyo hayrkii baa soo saaray xadii xudayfa ibn yamaan laga warinayo liyataqi axadukum an yakuuna yahuudiyan aw nasraaniyan wahuwa laa yashcur fadanannaahu yuriidu hadihi اlaaya taabiciinta waxay leeyihiin waxaan u malaynaynaa marka unu qaadanay inuu saxaabigu u jeedo qowlahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wاnnasaara wliyaaa bacduhum wliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum wuxuu leeyahy xudayfa midkiinha iska ilaaliyo inuu yuhuudi noqdo ama nasraani kristan ah isagoon is ogeyn maba ogidba laakiin yuhuudi baa tay dhaga waaweyn isma ogid labaatan sanun baad ku gaardiin muslim baana wahaabe muwaxido sarwaal gaaban laakiin kirista baa tahay nasraania isma ogid maxaa yeelay xagganaad kala shaqaynaysaa nimankii kale dhiil kala foosto kalaad shubaysa marka waxaad moodi lcibsaqiir ayb aarkaas xudayfa waa ka sugan yahay qisada labaad ee saxaabadu kugu filan waxaa way qisatu khaalid wa majaaca ibnu muraara iyo fi kutub sira keyrkoodba khaalid iyo raggii qaadada ahaa ee cumar uu abubakar diray ee murtadiintii la dagaalamahayay qabaa'ilka waxay u qaybiyeen laba qaybood murtad iyo xulufadii iyo niman soo kacay oo muslimiinta la soo saftay niman ciidankoodii iyo taakuladooda iyo gurmudkooda abubakar iyo madiine keenay ama markii loo dhowaadee meeshay degayin la tagay ciidan soo dumo muslimiinta la garab noqdo oo dagaalka la qaado murtadiin iyo qabaa'ilka la jabiya ayib labadaan baa loo kala jabay iyo niman haddii la saftay murtadiintii iyo musaylami iyo raggii sajaax iyo alcanas iyo qulyaxta alasadi raggaa la saftay qabaa'ilkii aamusay een gaalada waaweyna raacin abubakar iyo ciidankiisana aan usoo ciidmin saxaabadu waxay hoosta ka xariiqeen min almurtadiin u fiirso macnaha asaga ah fii kutub siira ugu laabo macruuf shay shahiira weeye khaalidu marka ciidan diray baa ciidankiiba waxay afka soo jebay niman fara badan majaacana ka mid ah ibnu muraara baa ka mid aha iyo rag koox ah tayib reer bani xaniif rag ka mid a ah la soo qabtay majaaca ku jiro asagoo aan reer bani xaniifa ahayn tayib inuu ahaana waan filahaya taqriiban cafwan laakiin hadda qoysu ama xusuuste majaaca marka wuu asagu hadla wuxuu yidhi aniga nimanka reer bani xaniife gaalada ee ninkan musaylimo a kuma jirin bu wallaahi ma tabactuhu wa innii la muslimun ilaahay baan ku dhaartay anugu ma raacin buu i muslim baan ahay gaalka musaylimo aanan raacin qaal wuxuu ihi fahallaa kharajta ilay aw takalamta bimili ma takalama bihi umaamatu bnu uaal umaamatu bnu ahaal saxaabigaas alxanafi asagu warkiisa waa cadaysta maxaa la laa biyihiisa waa cadaystaaye bannaanku dhigtay ninkaa biyihiisa bannaanka dhigtay maxaad warkii u cadaysan weyday aysan ka ahayn ciidankaygii markaad maqashay inuu dhex mushaaxaya murtadiinoo ay hardamaayo maxaad noogu iman weyday annaga noomaadan imaanin adoo fadhiisimahaada joogana gaala kamaadan bari noqono warkaada ma hayno idan fa anta minhum nacnac kaa socon mayso idan rag badan buu saa ku xukumay khaalid abubakar waa maqlay waa feermay hawsha ayada ah idan inuu gaalada dhexdeeda sii joogay iyo murtadiinta uu sii joogay xaggana uusan ka hor iman uusan la dagaalamin muslimiinna uusan usoo ciidmin warkiisana uusan cadaysanin khaalid wuxuu ka soo qaadayy saxaabadu hawsha inay tahay muwaalaad iyo mudaahara iyo muwaafaqa lilmushrikiin walmurtadiin arrinta ayadaa waa arrin iska caana weeye saxaabaduna dhaqanbay hawsha u lahaayeen saa darteed markay la dagaalamayeen murtadiintii ee noocyaha badnaa saxaabadu caruurtoodii iyo haweenkoodii iyo raggoodii ma aysan kala qaadin fiqigan baaridka ah ee wadaadaha soomaaliya ay la ma aysan aqoonin saxaaba fiqigooda fiqi toosan buu ahaa mujrim iyo tuug iyo khaa'in iyo gaal iyo ninka taageera waa isku xugum ina fircawna wa haamaana wa junuudahumaa kaanuu khaati'iin baa layidhi ilaahay fastahafa qowmahu faataacuuhu inahum kaanuu masaakiin bay ahaayeen caamay ahaayeen juhaal inahum kaanuu qowman faasiqiin baa le dadku waa majahadeen waa caam fisqigaa keeniba in kolba digtaatir nijaas intuu ku qabsado iyo tuug murtadaa u sacabaysa maxaa keeni inahum kaanuu qowman faasiqiin wey fisqigaa keeni idan hawshaa saxaaba waa yaqaaneen gaal iyo ninkii taageera ama u nacamleeya waa isku xugum isku jebi birta ka asal weeye madaxa u ballaadhi warku waa intaas man kaara qaacidaa jirta man kaara sawaada qawmin fahuwa minhum qaacidada adilada gadaal baynu ka sheegi doonaa qoys iyo tol ama dad ama koox ama taa'ifo ninkii ciidankooda iyo mutuushooda iyo badiya gibilkooda waa ku xugum hala kala saariy kan dhulkaada kan isagu muxuuha kan soo bixi war hawshaa shuqul ku baliya caagada iyo waxa ku jira waa sida jabinayna yaaba kala dadka kala sooci karta ilaahay baa hawshaa iska leh subxaana wa tacaala mukraha mustadcafka ninkan hawsha aan qalbi ka ma naqaan haddaad tiraa laakiin anuma kasta waan qaban kan waan kala sasaari maanta orle waxbaan sida anoo beriis dhaqla ka gurahaya baan kala gurahaya gaalo badan baa saa ku baxsan ayib munaafiqiin badanna saasa ku baxsan waaga dambena waxba ku socon mahayo wax aad wadi karto halgana maba jiraan ninka asagu diintiisa danaynhayaa nimankan ha ka dhaxbaxo ha ka fogaado baraa'adiisa ha cadaysta bannaanka ha istaago ha ka qaxo ha ka jiroodo wadaadaha u yimaado tayib hadduu diidi yeeli wayso badaha ha fuulo badaha lagu dhammaaday laakiin waan dhex fadhiya lama taaban karo dhaqaaqi maayo warkii majaaca idan mari <laughs> warkana socon maayo ayib abubakar iyo saxaabadu fii xuruubi ridda ma aysan kala qaadin bayna qowmi musaylama wa sajaax wa tuleyxat alasadi wa maanic zaka kulluhum waxay dagaalameen kafaro inay yihiin murtadiin ah biduuni dhici karta bacduhum inay khilaafsan warka murtadiinta fii qaraarati anfusihim aw fii muctaqadaatihim bacdigood waxaa dhici karta dagaalka inay oga qayb galeen xamiya ficilo ilaa quraysh iyo ansaar iyo reer bani xaniifa colaad horaa ka dhexaysay ma annaga hadda reerhab lagu soo duulahayaa wadaadkan reer tamiim ee laangaabka abubakr reer qoys yaroo laangaabu ka dhashay aad u yar ayb wayuqda almru xiina tagiibu taymun walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu markii loo sheegay abuqaxaafa in abubakar khaliifkii muslimiinta laga dhigay asagoo maka joogo waayeeloo bamash cad ah yaa wuxuu yidhi yaa nabi maxamed gadaashiyaa ushi qabtay waxaa qabta la yidhi wiilkaadii cabdulahi bn caamir ayb cabdulahi bn cumaan bn caamir miyuu ahaa markaasuu wuxuu ihi cabdulaahi bn aam cabdulaahi baa qabta haa abubakar haa oo ansaar joogta haa oo ree aws joogaan haa oo ree khasrajna haa ree bani haashim haa qurayshoo dhan haa xisaabahan xisaab anagu naqaanay maaha bu waa runtii hadde xisaabu yaqaanay quraysh ku dhaqmi jirtay waa in geedka laisku cidhiidhiyo yaa ka hadli ninka boqoleyda ee markuu dhawaaqa ee kunka wil soo ciidma ee laandheeraha baa ka hadla geedaha laangaabka suxulka lagu reebaa malagood baa galay yaa allah bay ku nool yihiin idan hawshu wuxuu la yaabay reer bani tamiim oo carab oo dhanba u talin oo hataa aan muran laga keenin marka wuxuu hi hawlahan waa hawlo alla wata mooyeen hawlahaan kusoo dhaqanay maaha bu waa runtii almuhim waxaa laga yaabaa in barkood gaalada la baabi'in hayay abubakar uu u qabtay mxuu ahaaye uu dhiilqaaday inay xamiya iyo ficilla ka ahayd iyadoo sidaa tahay kaanat siiratu saxaabati fiihim siiratan waaxida dhiqla hala kala gore hala kala sasaara waa sheega raqiis warjahmiyo iyo niman ku ta'aduray murjoo ama aan badan haynin ama bacdu alfuqaha oo khaldamay ku ta'aduray intaa waxaynu kaga gudbaynaa aaaartaas saxaabada oon khulaasaynay daliilka inoo soo raaca waxaa weeye ee asaguna madaxa bannaan addaliil min alijmac kitaab iyo sunno aaaru saxaaba waan soo sheegnay wixii iyadoo khulaaso kooban intaa bese ma aha ijmaac ijmaacu laba weji wey wejiga koobaad waxaynu soo guurin doonaa aqwaalu ahlicilmi fara badan oo masaladan ka hadlaysa min almadaahib alarbaca shaaficiyo xanabilo xanafiyo maalikiyo daahiriyo wajna waxaa weeye culummada caddeeyey hawsha ayada ah inay ijmaac tahay minhum waxaa ka mida ibnu xasm fii muxallaahu mujalladkooyo tobnaad wuxuu leeyahay saxa ana qowlahu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum inamaa huwa calaa daahirihi biannahu kaafirun min jumlati اlkufaari wahada xaqun laa yakhtalifu fiihi inaani min almuslimiin sida alla u yidhi weeye waa calaa daahirihi ta'wiil ma aqbalo ayb iyo sheeko raqiisa ninka gaala ka way dhigta waaniga kuusoo sheegay iska hubso ficilkan iyo macnahaani inuu yahay muwaalaad hadduu muwaalaad aad ku hubsato sharcan inuu yahay haka niqaash inay gaalnimo tahay laakiin musiibadu waxay dhacdaa marka waxaan muwaalaad ahayn oo ama khayaana ama sir la bixiya ama talan ama dhib kale ah nooga dhigta muwaalaad kadibna aad tira waa nooc min almuwaalaati oon lagu gaaloobay sheeka raqiisa ah, dhe markaas horta abit alcarsha uma anqush soo sug inuu muwaalaad yahay oo macsiyo kale usan ahayn dembi kale iyo fisqi kale inuu yahay baanu aan ka niqaashahaya laakiin maalinku muwaalaad aad ku sugtaay hoosta waxaa ka xariiqay inuu gaalnimo yahay sidaa darta asaga ibni xasama laftirkiisu sidaa ku wuxuu kala qaadaa in aad wadan gaala intaad tagto aad gaalo soo kaxaysato wadan gaalaad soo tagtay waad dhex fadhiisatay soo kaxaysata muslimiinad ku baabisa gaal baa tahay buui haye maadaama aad dhex fadhiisatay gaalo ku nagaashaha aad ku nagaatay fii baladi beledi kaafir ama beledi kufrin aad ku nagaatay xaggana aad gaalo soo kaxaysatay baad ku gaaloobi bule wuxuu kaloo ku tagfiirin haddii gaalo aad soo kaxaysato beled islaamba aad joogtid beled islaamba aad joogtida aad gaalo soo kaxaysato muslimiin ku baabaynayso gaaladuna ay kaa gacan sarrayso awoodda sare yagaale ku maamulahaya rumuud kontorkan waxee aduu in yaroo bidho koolaad wadataaba talada badan yaa iskalow hawsha maamulahaya gaalkii gaal baa tahay buu leeyahy idaa kaana alhalabatu lilkafara aduguna aad ka haddaad aad kaalmaysatidi ama aad beled gaala ka soo duulaysa gaal baatay tahay buu ku leehay laakiin adoo beled islaam jooga gaalkuna uusan kaa gacan sarraynin haddaad xoogow boqolkoo soo kaxaysato ood muslimiin ku dhibay oo kugu baxay aad kaga shaqayso gaaloobi mays bu lakin waxaad tahay faasiq leanna wuxuu noocaan dambe wuxuu leeyahay asagu muwaalaad ma ah gaalku kaama gacan sarreeyo oo awoodda sare asagu ma laha ayib midda labaad intaad waddan islaam ka tagtay waddan gaala maadan tegin asagu labadaa manaad buu ku xidhahaya an takuuna alhalabatu lilkaafir wain kunta fii daari muslim fii daari islaam aad ahaatid ama aad daar islaam ka baxdood meel kala tagto idan macnaha aan kuu sheegayba kuu imano wadaadu waa ka niqaashi karaan suura min asuwar ama ficil min alafcaal ama camal min alacmaal kownu u yahay muwaalaad ama maya waa ka niqaashi karaan laakiin haddaad wadaad allahu sugto waxaan inuu muwaalaad yahay doqonnimadaada adoo dhaga waaweyn iguma gaalabaas ha oo kitaab kale habenin ayib middaa weligaa iska ilaali ibnu xasan ma ma ku saxan yahay mise maya dambayso kamama niqaashaayo daahiri aad u dhib badan wey ninka asagaa ah. aniga hadda waxaa iga khusaysa ijmaac buu kuu soo guuriyey haddii wuxuu muwaalaad noqdo in lagu gaaloobi lam yakhtali fii itnaan waa runtii haddaa isku day inay hawshaan muran ka keenaan laakiin waa ku fashilan yihiin waxayna ugu fashilan yihiin waxaan uusan ibnu xasm muwaalad u aqoonin bay muwaalad ka dhigahayaan markaasay rabaa inay ku qasbaan maba aaminsan in muwaalaad tahay ma ku qasbi horta suuradana ka niqaashayna soo sug inay muwaalaad tahay dhibka adduunka maanta ka jira kaas ah waxaa kaloo ijmaaca soo guuriyey asheekh cabdilaiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan al shaykh addurr asaniyu ku jira wuxuu leeyahy markuu ka hadlayay muwaalaadkii wixii la mida fa kayfa biman acaanahum أو jarahم عlى bilaadi أhli الإسlاam أw أثnى عalayhim أw fadlhm bاlcadl عalى أhli الإسlاam gaaladaaba dhaanta kuwan islaamkan sheeganhaya wadaaddaha halgamahaya ee dagaalamahay amsomtama noo dhaanta warkaa soomaali baa laga hayaa mogtahay la socmaalu baa la weydiinhaya kolley anu ninkii warkaa laga soo sheego hoostaan ka xariiq aniga asagubaa akhre xisaabtamay aw fadalahum bilcadli cala alislaam ama gaaladii buu le iyadaaba ka cadaalad fiican oo ka qiimo badan muslimiinta wakhtaara diyaarahum wa musaakanatahum wadankoodiibuu doortay iyo ladagoodii wa wilaayatahum wa axaba duhuurahum inay iyagu adkaadana waa jecel yahay maalinkay jabaan waa ka naxahaya wuxuu yidhi sheekhu faina haadihi riddatun cafwan faina haada riddatun sariixatun bilitifaaq waa ijmac buu caawanahum u fiirso fakayfa biman acaanahum aw baa la isticmaalaya tadullu cala atanwiic wataghyiir wtagaayur aw jarahum calى bilaadi ahli islaam aw afnaa calayhim aw fadalahum bilcadli calى ahli islaam wakhtaara diyaarahum wamusaakanatahum wawilaayatahum wa axaba duhuurahum faina hadihi ridatun sarixatu bilitifaaq ayb asagu weliba qaybtu asagu ibn xasan ka saarahaya muwaalaadka xataa soo geliyay sheekh waa ujeeda asagu wuu soo geliyey way ku jirtaabu qaal allahu tacaala wman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluhu fi laakhirati min alkhaasin aayadahaasuu sheekhu daliishaday waxaa ka mida sheekh cabdalla bn xumayd asaguna waa soo guuri durar saniyaha wa ama tawalli fahuwa ikraamahum bu tawalli lkufaar ma doonaysa waa inaad karaamaysto ood maamuusta gaaladii walaalaha ayay bay leeyihin soomaali maanta walaalaha iyo warkii reer masar niman waa hore gaaloobay dawaaqiidda masar haysata ayaa lagu dayday iyo gaalka murtadka mxuu ahaa abu maasin iyo niman noocaasoo gaaladii iyo tuugti gaal baa dhiman maanta istushida lagu dhihi falastiini waa nasraani ama waa duruus gaal ah istushida maxaa istushida ayib فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا فهذه ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم إجماع سمارة وصصنا كحرر asheekh ibnu baaz raxmat ullahi tacaala calayh asna fataawaahu mujalladka koobaad wuxuu leeyahay waqad ajmaca culamaau lislaam intaan sheekha la daarin wey ayib een culayska la saarin maraykan iyo ingiriisna aysan imanin bilaad اlkhaliij ayib kitaabka mujalladkaas koobaad buu saa ku leeyahay ka lixaad wuu ka toobadkeenaya warkan asaga maxaa yeelay hadda niman waaweyn baa xeniyaha saaray waqad ajmaca culamaء اlislaam calى ana man dahara اlkufaara calى اlmuslimiina wasaacadahum biأyi nawci min almusaacada fahuwa kaafiru milhm culamadu waxay ku ijmaaceen buui ninkii gaalada kaalmeeya cala almuslimiin wasaacadahum taageera biأyi nawcin min almusaacada ba kuri sheekhu taageero nooca u yarba allah ka dhige fahuwa kaafiru milhm qaal allahu tacaala ya ayuha aayadiiba sheekhu daldalay inta tabartiisa ah waa kuu sheegay mujaladka mujaladka koobaad fataawada sheekha madbuuca meel kastaba taalla mujaladka koobaad markaan kuleeya sheekhu wuu ka laabtay hadda nas uu kaga laabta ma hayna waxaan u jeednaa markay gaaladu yimaadeen bilaad اlkhaliij yimaadeen boqor fahadna uu yeedhay oo sheekh albani rag badan iska lalaaseen hawsha oo dhehen waa gaalnimo oo culammadu ka hadleen oo sheekh safar ka hadlay oo salmaan ka hadlay oo culummadii joogtay shaam ka hadleen oo masar laga soo hadlay oo nimanka yurub iyo galbeed jooga soo hadleen oo muslimiintu dhawaaqeen reer sacuud ma taqaana hadee shidaalkooda iyo xoolahooda hantidooda hadday rabaan somaliya inay kala furfuraan somalida hada rabaan inay kala saarsaaraan oo kala furfuraan ayib oo loo yeedho wadaadaha la kari waayo ayib la qaado xarameynka la geeyo la dhawaafsiiyo guryaha waaweyn loo furo qiraa'aad iyo lagu sii daayo muxuuha duciya alla ka bari xoogow hoosta laga raaciyo ilahay ka cabsa la yidhahdo daga maraykan meeshuu furi waayo reer sacuud buu diraa waa taarikh la yaqaan miata sana hal qarni maraykan meeshuu furi waayo reer sacuud baa furol u diraa dhaqaajin waayo awow awowgood baa camiil aha waa la yaqaana macruuf awow aabbahood cabdilcasiis baa camiil ahaa oo jaasuus u ahaa ingiriiska wadaadihii salafiyadana baabi'iyey akhwaanka la odhan jiray nimanka akhwaanka la odhan jiray waddanka qabtay ee mushrikiin iyo qabuuriye kala reebay ee raafidlo lugta u bixiyey ee marka dambena doonaya ilaa yaman ilaa ciraaq ilaa shaam inay dawla islaamiya ka taagaan maalin buutuu qabto ingiriis ku baabiye asagaa ingiriis baa asagoo yaroo dhowriyo toban jir ama labaatan jira kuweyt ka soo qaaday hawsha mashruuc loo soo dhisayba aabbahood baa jaajuusa kulligood waa jawaasis wey cumalo waa la yaqaana macruuf ayib ragga mukhlisiinta hawsha waa caddeeyeen sida sheekh kale ayib inay cumalo waa caddeeyeen ninkii oogu daraa reer sacuudiya saaraan jiray sheekh buu ahaa waagi dambu sheekh xanusuba beerka laga qabtay way qaadeen in rasaraaad iyo filimba udhiga uu ka toobadkeen caydoodii tubtu buui waxaa idinka sheegay nimanka hadday ku helaan musiibo wey sheekh sida dadka loo indhasaracaadiya niman ku ilbaxay wey iska ilaali ha u dhowaani bacdan ayib kuwa kale macalaha waaweyn baa kuu dhaama almuhim marka sheekhu fitnat اlkhaliij markii ay timid oo gaalihii lasoo kaxaystay ayuu difaaco wuxuu hawshan waa daruuro baahi keentay sadaam waa balaayo soo socota uuna baabi'inhayaa intuu tawxiidka jebin la'ahaa in gaalo la kaalmaysto gaaladan laga horgeeyo ilaa asagu waa gaal buu sheekhu aaminsanaa sadaam waa gaale eh. waa bannaan tahay sheekh taymiin iyo aad bay u difaaceen difaacaasana waxaan ka soo qaaday inay tahay taraajuc can ijmaaci ahli cilmi laakiin nas kale oo hawshaa ku saabsan kama hayna sheekha ijmaaca intaa igagada aladila min alqiyaas kitaab iyo sunno aqwaal saxaaba ijmac qiyaasna ku dar qiyaasku xalay baan qayb ka tilmaamay laba wej weeye wejka koobaad xadiidkii saxiixa aad garanaysaan fi saxiix man jahaza haaziyan faqad haza nin duulahaya ninkii bari gantaalo ama qababaaliya ama anbabixiyo sahaya nabigu wuxuu waa duulay nabigu ninkii fadhiyey ee gurigiisa aan ka dhaqaaqin laakiin taakuleeyey mujaahidka nabigu mujaahid buu ka soo qaaday mushaarik fi اlghaswi wa fi اljr mar labaad nabigu wuxuu leey in allaha la yudkhilu bisahmi اlwaaxidi ثalaaثa nafarin aljanna saddex ruux buu ilaahay jannada ku geliya hal leeb keligii saanicuhu ayib ama saanicahuba rabbi ku geliya yaxtasibu fii suncatihi اlkhayr ama fii suncihi اlkhayr ninkii leebkan qoray ee baaliya ka shaqeeya asagoo ilaahay eh, aan waxba qaadanin fii sabiillahi buu leebka u sameeyey saasuu diyaariyaa wuu soo gadaa ku dagaalama u yidhaahdaa ayib qoriga aa ku keenaya ku dagaalama kan qabta ku dagaalama ayib wuxuu kaloo rabbi ku jannageliya waraami bihi nin ku dagaalamhaya leebki ee gamuunka lisahayay wa munabiluhu ama wa munabilahu kii dhidhiibahaya ninka teelaha ee soo dhiibahaya alaabta leebyaha gabayyaha kaaga soo saarahaya ayib ila baashu mugta xisaab badan bay u baahanta soo bixi haddana aansada geli siidaa waa hul culus wey leebkoo diyaar ku dhiibahaya adna waad afuufaysaa kan afuufahaya kan dhiidhiibahaya teelahaya leebka ninka qoray kulli jannada kuwada tageen waa hal leeb ba lagu la socota idan adiladaas tadullu biqiyaas alcagsi waxa loo yaqaan qiyaaska qiyaasulcagsi loo yaqaan waxay tusaysaa ana man jahaza wa acana alkufaara fii qitaalihi faqad shaarakahum fii qitaalihim fii sabiili اطaaquut wاladiina kafaruu yuqaatiluuna he maxaa tidhahdeen fii sabiili الطaaغuut idan faqad shaaraktahum fi اlqitaal fii sabiili الطaaغuut waa qiyaas qiyaas ulcagsi loo yaqaano صaxiixa miya bilmiya wey wejka labaadee kugu filan waxaa wey cinda jumhuuri الfuqahaa sidan xaggana ah sida raajixa min xayu daliil waxay qabaan quطaacu طuruqa iyo muxaaribiinta ninka falka fulinhaye obroshinka fulinhaye ee waddada fadhiya dadka dilaya xoogaa dhacahayo iyo ninka geedka dheer saaran u ilaalinaya inay isku xugum yihiin alrid-u wاlmuciid wاlmubaashir iyo ninka alaa'icdee sahanka ah kulli waa isku xugum nina waddadu kuula fadhiyaa keebka ka dhexbax asdilin anaa iga hadlayn macaws buu kuleeyahay nina geed dheer buu saaran yahay wuxu dhi mid baa soo socda qabiis cad qaba waa loo geergaroobahayaa ayib ninkaa geedka dheer saaranee ilaaladaa bas ah ee asagoo aan marana kaa furin aan kugu ridaynin iyo kii baashalisay ragga baabi'inay waa isku xugum an yuqataluu aw yusallabu aw tuqaaca aydihim waarjulhum min khilaaf idan almubaashir wاlmuciin wاlrid waa isku xugum sanashudu cadudaka biakhiika hawlahan waa iswadaa kufrna waa lasu kaalmaystaa tawxiid iyo islaamna hee waa lasu kaalmaystaa hawshaen kaa hoos bixin sheekh islaam ibnu taymiya aad hawsha u faahfaahiyey majmuuc اlfataawa lagu laaban karaa iyo meelo badanba waxaan u gudbaynaa aldilة min الtaarikh waqaa'ic taarikiya fadl sheekh almuhim waxaan u gudbaynaa idugu mabxadkii u dambeeyey ee ku saabsanaa taariikhdii soo muslimiintu yani dhacdooyin baa dhacay dhaqankan hadda la yaqaanee in dad islaan sheeganhaya ay gaala soo raacaan muslimiinna ay la baabi'iyaan dhaqan jiray oy muslimiin yaqaaneen ma aha waayo dhexdeeray bilaabatay qarniga afraad taqriiban ah ayuu bilowday wixii dhici jiray wuxuu iska ahaa dad mustadcafiina sidii qolyihii aanu soo marray xalay oo kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hadlay bay iska ahayd oo axdaad yaryar oo afraad ka dhacday akhda ah laakiin hawshan hadda caanka noqotay ee xulufaysiga ah wax jiri jiray ma aha adiladii haddu dambaysay ee soo sheegnay waxaa kugu filan aطaa'ifa alwaaxida almumtanica tuctabar ka shaksin waaxid kooxda gruubkaa ah ee isku mabda'a ama isku mashruuca wadataay sharcigu wuxuu ka soo qaadaa ka daa'ifatin waaxida ka daa'ifatin waaxida markaa ninkii gaala la dagaalgala ayagoo ku xugum yahay xaadidada koobaad waa amila min ataariikh kuu xoojinaysa adiladii ijmaaca kitaabkii sunnadii iyo aqwaal saxaaba iyo qiyaaskiiba dhacdada koobaad ghaswatu badrin hawshii dhacday inuu soo maray sanadkii labaad hijira weeyaano bacdulmuslimiin oo maka joogay oo markaa sheegtay inay mustadcafiin ahaayeen waa kii la soo qasbay ee dagaalkii beder la keenay ee meesha ay ku go-een markay muslimiintu hawshaa ka hadla xawsadeenna ilaahay uu ka jawaabay subxaanahu wa tacaala xalaynu soo marin aan filam saabeen hore ay ahayd ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu ظaalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlard ila akhir اlaayaat faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasa'at masiira ilahay uma cudur daarin qolyihii mudutuushii iyo gibilkii gaalada soo badiyey iyo tiradoodii ilaahay ayagaasoo ku xugum ka dhigay muslimiinna waxaa leeya nimankan yaan loo calacali waa qiso kugu filan dhacdo kugu filan wey ta labaad xaadiثaة اlmurtadiin fi الsana alxaadiya cashara sanadkii ko iyo tobnaad ee hijrada saxaabadu bacda wafaati muxamed sal ly slam ma aysan kala qaadin dadkii asalkoodii lagu hubay gaalnimada inay ku dhaceen riddo xaqiiqa lagu hubay iyo acwaantoodii iyo kuwii aan la hubsanine laakiin laga waayey inay muslimiinta ku soo biiraan ama warkooda ay cadaystaan kulli waa laisku xabqaaday wixii labadaa shardi laga waayey alimaam isxaaq shaadiba tacliiq aad u qiimo badan buu ku leeyay masalada iyo go-aanka qaatay e, abubakr sidiiq kitaabkiisa alictisaamha lagu laabto majalka saddexaad afar boqol lixdan iyo kow ilaa afar boqol lixdan iyo labo tilmaam wuxuu diinta marka qayb ka mida ah ay ka baxdo ama diintu dacfi uu soo gaadho ninka muslimkaa wa inuu qaato madhabkii abubakr sidiiq oo ah in halgan la wado waxbana aan loo aabayeelin ilaa shay kasta meeshiisa ku noqdo shay kasta ilaa uu ku noqdo nabi maxamed siduu ku ogaana diinta loogu dhaqmo waa inay xabadu socotu leh abubakar waxaa laga baryay nin yahow carabi maanta in badan baa gaalowday kuwa gaaloobaaba naga xoog badan tabar ma hayno madiina banaanka lagu soo kaajilayahay gaala inoo kala qaybiyo inoo kala reeb murtadiinta waaweynee nabinimada sheegtay islaamkana ka baxay ee asnaamta ku noqday aan u dhilqaadno kuwan soomahaya salaada hayae xajin haya laakiin zakadii un diiday inay inoo keenaan inaga da gaalada waa la kala jiiya waa la kaarteeya siyaasad kuma jira bu ballamka ilaahay midka zaka diiday iyo ka nabinimada sheegtuuli waa isku xugun bu si kastaa la yeelay waa diiday lauqaatilana man faraqa bayna الsalaaةi والzaka wallahi low manacuunii ciqaalan laqaataltum calaa mancihi oo dhammartay saxaabadu waa la niqaasheen waa kadib markuu abubakar soo istaagay waa lagu raacay wixii ka dha nasri baa ka dhacay xilliyaha fitanku ay dhacaan iyo jabku iyo naasabeylku iyo kala miranku iyo habsoonku iyo in raggu la seexdo oo jiif cabeel lawada gado xilligay dhacdo waa in la helo nin soo istaaga oo hawlihii ku celiya meelahay lagu ogaa nabigu ku ogaa ama saxaaba ku ogaayeen ayib wuxuu abubakar wuxuu leeyahay muusan tixgelinin muslimiinta ku baaba'aya dagaalka asaga waxba kama soo qaadan hantida ku khasaaraysa nafti ku baxaysa dhibka ka imanaya waxaaso dhanba wuxuu yihi laabudda min iqaamati اlmilla iyo in loo celiyo calaa nisaabihi اlأwal anfusta dhammaan iyo guryaha dumi iyo xoolaha halaagsami fii sabiili taxqiiq iqaamat اddiin wa iclaa'i kalimat اllah waxba laga soo qaadan abubakar soo istaagay biilashaa la yska goosan ilahay wuxuu yidhi buu leey sheekh abu isxaaq الshaaطibi inama اlmushrikuuna najasun falaa yaqrabu اlmasjid alxaraama bacda caamihim haada ilaahu biilkaan laga goosanoo hay-adii baa la xidhi oo responsari baa istaagi wain khiftum caylatan fasawfa yuniikum allah min fadli ayb yani dadka iimaan baa looga baahan yaha laakiin hadal qiimo badan baa meesha ku jira loo laabto abisaqashada itisaamkiisa ayb xaadiada saddexaad ee kugu filan taariikhda muslimiinta ayagoo ka turjumahaya kitaabka rabbiga iyo sunnada nebi maxamed nin loo yaqaano baabik alkhurami ayaa muslimiinta la dagaalamay qarnigii labaad wey laba iyo kowda hijrada laba iyo kowda hijrada intuu muslimiinta ka tegey buu dabada wuxuu la galay wadan gaalo xuduudi gaaladu tegey daafaha iyo meelaha furunta muslimiinta joogayba cagta mariya xilliga ree eh, bayncabaas imaam axmed baa la weydiiyey ibnu xambal imaam ahli sunnati waljamaca ka warran baa ninkaas waxaa ligu soo duulaa haweenku kufsadaa dadku laayaa islaanna waa sheegtaa la soco axmed waxaa lagu yidhi maymuun riwaayadiisii kharaja ilayna yuxaaribuna wahuwa muqiimun biardi الshirki eesh xukmuhu aw ayu shayin xukmuh qaala in kaana hakada faxukmuhu xukmu اlirtidaad islaamku doona ha sheegta hadduuba muslimiintii intuu gaalo u dhex fadhiiso uu soo weerarhayo waa gaal buui kitaabka alfuruuc loo yaqaan ibn muflix iyo meelo badan buu ku qoran yahay ayib imaamu shaafici oo si khaldan u fahmay xadiidka xaadim ibnu baltaca oo xadiidka saaray wuxuusan qaadan karin ayaa jira laakiin axmed baad mooddaa inuu oga dhow yahay iiga lanno ninka u qastay waraa qoray muslimiinta inuu ku dhiba darteed laguna baabi'iyo jabkoodana ku farxaay iyo isku xukum ka soo qaaday xaaib ismana qaban karaan ina lilah ina rajiun wax isqaban kara ma ah hadday ummadda maanta nool kulligeed tiraada xaaib wuxuu galay mawaalaad laa usadiqu dalik ummadda maanta nool kulligeed hadday tiraada xaaib mawaalaad buu ku dhacay muslimiintuna doonaya in la jabiyo oo la dhibo dhibna loo geysto ukadibu dalika yani nabi maxamed baaba yani tasdiiqiyey idan hadduu nabigu xukumana kulligood adduunka waxaa jooga hadday khilaafaan ha ku raac ayb haddayba dhacdo way kulligood inay khilaafaan xaq sugan xaadiada afraad ee kugu filan ninkii loo yaqaanay waxay dhacday afar boqol iyo siddeetanka hijrada waa tawaarikh shawaahid weeye hawlihii kaaga maqhraati kacaysa oo ku tusahaya niman soomaaliyeed ama carbeed ama acaajim oo gaala soo kaxaysa ama kaalmaysa muslimiinna ku baabi'iya haddaad tidhahda gaala murtadiin ah keligaa ma tihida la soco warkuna waa war ummad kaaga horraysay iyo muslimiin ilaahayna xukumay iyo saxaabadu iyo sunnaduba xukumeen shawaahidna min ataariikh fi taarikh lmuslimiin awiila ninka loo yaqaan almuctamid ibn cabaan xaakimu ishbiliya andalus ayuu gobol dhan haystay weliba ballaani nin musiibo weliba dagaalama oo diinta ku fiican oo nimankii meeshaa joogay ninka ugu runaa ahaabu ahaa labaatan iyo sagaal xaakim oo andalus ku haysatay oo muluku tawaa'if loo yaqaanay mid ka midu ahaa waagi dambe ayaa yuusuf ibnu tashfiin dowladdii muraabidiin loo yaqaanay raggiisibaa waxay ka biyo ee faransiiskii iyo nimankii sbaynka ahaa iyo nimanka hadda jarmalka loo yaqaanay iyo kuwan talyaaniga oo xaggaa iyo maaliqa ka iman jiray gaalaha hadda yurub loo yaqaano dhan baa muslimiinta andalus joogtay weerar ba aan ku qaado yidhi halaga carabta waddanka halaga saaro ha lagu celiya badda dhankeeda kale la geeyo xukaamtii waagaa joogayna nin wuxuu noqday inuu bixiyo sado iyo koodhi ama gabaruu bixin jiray si loo daayo kulligood marka waxay noqdeen acwaan iyo khawal iyo khadam linasaara siduu ibn cabdilbar ku cadeeyey fii kitaabihi mxuu ahaa almaqsad uu ku cadeeyey ibn xamna asna fi rasaa'il ku sheegay kulligood khawal bay noqdeen linasaara yuusuf ibnu tashbiib maa ka soo duulay maqrib dhulka hadda loo yaqaanay meelo ka ah. wuu gudbay halgan buu galay nasaaru jilciyey macragta loo yaqaana azulaqa ayuu ku samriyey mujaahid bale ka dhacday buu ahaa waagi dambe wuxuu fiiriyey nimankan xukaamta meesho dhomeen labaatan sagaalka ah waaba culays islaamka harta halkaa kaga taaga wuxuu go'aansaday inuu halaal u siibo ninkan muctam ibnu cabaad musiiba hore usii fahmay mashruuc wuxuu anaad isiibaysa soo ma ahaa wuxuu aaday nin loo yaqaana alfonso sadis oo gaal ahaa buu u yeedhay boqor ah ninkiiba ku fara xidhay wuxuu ihi adiga iyo annaga intaas galmaysunan ninkan maqhribiga ee barbariga ah waa ile reer barbar buu ahay aan iska dhicin fuqaraa maalikiya ayuu jamciyey amiirku wuxuu ihi ninkan muctam ibn cabaad warkiisa xukuma fatway ka soo saareen dagaal buu qaaday asagii muctamid ibn cabaad ahaa ee boqorka ahaa iyo gaalka uu kaalmaystay kulli sutad u qabtay meel buu saaray nimankan baraabiradu niman dagaalamo balaayo ay ahaayeen ninkay fara saaraan qacbaa ka yeedhaysa intay qabteen bay biixida ka jabiyeen asagii baa gacan lagu soo dhigay iyo ahalkiisi boqorkii gaalkaana waxbaa ka raacay caga murux buu ku baxsaday barcelon uu carray meel la garan waay culamaaulmaaliki u jamciyey wuxuu i waaka boqorkii xukuma hadday muctamid bin cabaad almustansir biاnnasaara cala almuslimiin almujaahidiin xukuma buuri maalikiyo badankood waxay fadway waa murtad biisticaanatihi lilkufaari cala almuslimiin in yarna waxay dhaheen waa waa waa miskiin waa faasiq saaxiibu kabiira weli ma ra'yu jumhuur culamaai maalikiya waxay dhaheen gaal murtada wey muxuu ku gaaloobay biisticaanatihi kitaabka nawaasil kubra loo yaqaan lwasaani iyo nawaasil suqra iyo kitaabka loo yaqaan alistiqsa biakhbaari duul almaqrib alaqsa intuba hadalkaa ugu noqo xaadisada shanaad ashawaahid min ataariikh saaxibu karki almelik almuqiit cumar ibnu caadil loo yaqaanay ninkii hulaakoo la odhan jiray ee tataarka ahaa qarnigii lixaad ama toddobaad markuu muslimiinta ku soo duulay ee masar uu damcay inuu qabsado ninka nin haysta almalik almuqiit loo yaqaanaaba waraaq qoray wuxuu yihi soo bax masar anaa kuu sii basaasahaya anaa kuu sii celcelinaya masar way dabacsan soo weer kaale qabso almalik adaahir baybars ninkii loo yaqaanay ayaa fuqadii xilligaa joogay ninkan ka warama buu ihi boqorkan nagu soo hogaamiyey tataar xaggana u basaasay kuna soo duula yidhi warkiis caddeey kulligood waxay fatwoodeen bicaslihi wa qatlihi wa anahu xalaal dami wlmaal surka laga qaad facazalahu wa qatalahu liannahu jaasuus buu ahaa litataar inay waddanka soo weeraraan bunyuu ka qayb qaatay albidaaya wanihaaya iyo shadaadadaha baad ugu laaban kartaa xaadiada lixaad ee makhraatiga kuugu filan waxaa weeye qarnigii toddobaad baa iyaduna dhacday araadii alislaam on sham markay tataarku soo weerareen bacdu lmuntasibiina dulman wa zuuran islaamka u nasab sheeganhayay baa kaalmeeyey tataarkii iyo gaaladii soo dushay shaykhulislaam aljabal ashaamikh baa la weydiiyey su-aal fa aftaa biriddatihim hoostu ka xariiqay nimanka tataar soo kaalmaystay shaamna ku soo hogaamiyey ama u kaalmeeyey ama taageeray inay gaala yihiin buu sheekhu xukumay fa aftaa biridati man acaanahum mujalladka labaatan iyo sideedaad majmuufataawa ugu laabo xaadiada kooyo tobnaad ee cafwan toddobaad baan ujeeda toddobaad hadde ma og tahay ku anfuci waxaan samayna garan mayno tobnaad ee toddobaad sagaal boqol ee dhacday maqrib ama morocay ka dhacday boqorkii loo yaqaanay moxamed ibnu cabdalla sacdi axadu muluki maraakish ayaa wuxuu kaalmaystay intay isku dhaceen boqor kale iyo nin ay ilmaadeer ahayn ba isku dhaceen abi marwan almuxsin billah odhan jiray ba isqabteen xugun baa la isku qabtay kana intuu booday buu bortaqiis soo kaxaystay bortaqiis soo kaxaystay wuxuu idhi ila nimanka culamaau lmaalikiya la weydiiyey iska ashaacira la socaad waa ashaaciro faaftaw biriddatihi wa kufrihi adoo wahaabi oo ku maxaabsanaya salafi baan ahay tawxiid baan fahmay alkufru bitaaquut baa halkaa ii fadhida waliimaanu bilah madaxuu ii saaran yahay adoo ku andacoonhaya haddana inaad nagu natiraadaay nin soo kaalmayso oo muslimiin ku baabi'inhaya ama gaalo soo hogaanshay oo muslimiin ku baabi'in musiibo kale wey waa musiibo kale u bahan in laga xaajoodo nasal allah salaama arrinkaa ah wuxuu ku sugan yahay kitaabka loo yaqaan alistiqsa biakhbaar adduwal fi lmaqrib alaqsa buu ku sugan yahay mujladka labaad sabxada toddobaatanaad waa kitaab matbuuca saddex mujalladoo xaadiada sideedaad ama shaahidka sideedaad fi taariikh kun laba boqol labaatan iyo lixdii ilaa kun laba boqol soddon iyo saddexdii ayay dhacday hijradan u jeednaa waa hawshii laga qoray kitaabu dalaa'il wey soo garan maysaan hadde kitaabu dalaa'il hawshii laga qoray wey boqorkii fadhiyey masar ee maxamed cali baasha la odhan jiray iyo markay culamaau dacwa najdiya addirciya ay ku biyakeeyaan mushrikiin iyo qabuuriyiin dowladda cumaaniyiintana raafido iyo shiice iyo qabuuriyiin baa way wadatay wayna taakuleen jirtay cumaaniyiin baa meesha waxay ka dareemeen nimankan carabeed oo soo socda ee tawxiidka madaxa ku watay xaggana dagaalyahana ee musiibada ah inay aakhir dumin doonaan khilaafada ama dowladda ree bani cumaan ee atraagta khilaaf siyaasi ah iyo munaawashaad iyo balaayo badan bay bilaabeen iyo inay isku baabi'iyaan la dagaalamaan shiic badan iyo suufiya soo abaabushay dhegtaa dhiigga loo daray wahaabiy mugta way dagaalantaa musiibo wey hadday ku galaan ilahay kaadu way jilciyeen ilaa marka dambe ay najaf iyo karbala ay khanaa'im ka heleen oo ciraaq ba hadda gudaha u galeen oo boqorka ciraaq fadhiyay cumaaniinta mas-uulka gacmaha taagtay mid musiibo oo albaniyaan ah maxamed cali baasha waa albaniyan sheekh albani isku qoysaayeen halkaas wuxuu ka yimid yurub oo masar xoog bartaa ku dheganaa oo cumaaniyiintana u ahaa gobernatore ayaa la yidhi wax kastanna weydii nimanka wahabiyada qabo xoolo kasta dahab iyo maal wax kastana weydii ciidan baa saa lagu faraqay weerar badan buu qaaday oo dhowr iyo toban sano socday bal labaatan sano gaadhay waagii dambe haddee boqorkaa awood badan dowlad weyn ay daba taagan tahay iyo wadaad yaroo asagu haddaba soo kaco cifan haya waagii dambe waa la baabiyey wadaadihii wadankoodii magaaladii caasimadda ahayd mas qayba ka ah waa la qabtay culammadii rag badan baa la laayay hal maalin baa soddon iyo shan sheekh oo sheekh maxamda caruurtiisa warasadiisa baa la laayay sheekhii la dilay ee sababka lagu dilay waxaa ka ah sheekh sulaymaan ibn cabdallah oo kitaabu dalaa lagu dilay baad garanaysaan soddon iyo laba jir buu ku dhintay soddon iyo laba jir baa lagu dilay ninkii kitaabka awgii u sharxay almuhim culammadii salafiyada xilligaa joogay mushrikiinti mooye iyo culamaa ulmushrikiin wa tawaaqiid mooye salafidii xilligaa jooga waxay isku waafaqeen ama kitaabba ka qoreen in nimankan mushrikiinta qabuuriyiinta nimanka soo kaxeeyey ama la soo dagaalgalay islaamba ha ku maxaabsadeen inay gaala yihiin ayib sheekh xamed ibn catiiq asag wuxuu ka qoray waxaan ujeedaa sheekh sulaymaan kitaabu dalaa'il buu ka qoray labaatan iyo ko daliil buu u sheegay labaatan iyo ko daliil oo wax yar oo kamid a intaanu sheegno oo kale ah buu sheegay laakiin boqolaal bay adiladu gaadhaysa inay gaala yihiin wuxuu ku bilaabaad garanaysaa ninkii gaal ku waafaqa daahirka iyo inuu muslimiinta u dhiilqaado ku waafaqa diinta gaalada ha necbaado ha la coloobo muslimiinta ha jeclaado iimaan qalbigiisa ha buuxiyo waa gaal fa waa kaafiru mitluhu ha cabsado ha loo indha guduudiyo hadduusan xaaladdu ikrahba gaadhin gaal bataybu bilowgaas uu soo celceliyey ayb xaadisada sagaalaad ee maqhraati kuugu filan konton sana kadib iyo haddana dowla cumaaniya baqaayaadkeedii u dhilqaadeen dacwa salafina najdiya haddana sidoo kale u baabi'iyeen in tabartooda ah asheekh xamed ibn catiiq baa qoray kitaab layaha sabiilu الnajaati wاlfakaak min muwaalaati اlmurtadiina wa ahli اlishraak waa kitaabkii inoo ballansan inaynu akhrin insha allahu tacaala asna wuxuu caddeeyey in hawshaa lagu gaaloobahayo culamaau dacwa najdiin hawshaa muran kamaysan keenin waagi dambe batroolka la helay boqor cabdicasiisna uu yimid niman hashkadeeyey ama loo indhaguudiyey waa jiraan ama shuhaad badan lagu furay way leeyihiin laakiin waagay qunnaayeen ama toosnaayeen hawshoodu meel bay ka go'naysaa darteed buu shariifku xafidahu llahu tacaala wuxuu yidhi wadaadaha sacuudiga joogay hay-atulkibaar ee lajnada ah masaa'ilka siyaasiga ah ama jihaadiga waxba yaan laga weydiinin waa runtii xogow tahaaraadka iyo xaydka iyo nifaaska iyo mucaamalaadka iyo qadaayaadka jinaa'iga iyo masaa'ilkaa kale alaxwaal shakhsiya iyo hala weydiiyo laakiin masaladu marba hadday aayatiin iyo siyaasad iyo calaaqaad duwaliya iyo saa'il sharciya ay gasho haddee waxaa ninkii baa fadhiya qaangaadhkaa juunka maciishiyaa koowey iska ilaali marka wadaadku ma dhaqaaqi karo ayb wadaadihiisa soomaaliyaduna cidnaba aan u hanjabin baa naftu hadda haysaaye naftu hayso hadda amniyaadka kenyaaba dadkii hadda naftu u keenay maxaabaad ka sheegi hadde wadaad biilkiisii iyo wixiiso dhanba uu ku xidhan yahay oo jiirhaan ku weynayda halkaa fadhiya ikhlaaskii badnaa ee sidqigii iyo yaqiintiina lama hayo ma'muun waagu ummadda imtixaanahaya ama waafiq ee ninkii dhihi waaya alqur'aanu makhluuq ee kufriga ku dhici waaya biilkan laga goynhay ama la dilhay ama la garaacahayay baa sheekh muxadid ah oo min rijaal kutub sita ku jira oo bacdihim baa loo yeedhay waa la imtixaanay waxaa maa taquulu fi kitaab illah adiladii iyo qur-aankiibu saa u daldalay wuxuu uhi waa kalaamu ullahi hayru makhluuq waxaa lay bil kasta mushaare shan boqoloo dirhan baad qaadan jirtay waa lagaa gooyey jaf la soco wa fi samaa'i risqukum tuucaduun buui wa fi samaa'i risqukum wama tuucaduun nin muslimiinta ka mid ah ganacsado ahaa oo khuraasaan joogay baa maqlay sheekh hebel insaan loo galay hawshina uu diiday biirkiina laga goostay wuxuu ihi boqolka muxuu ku siin jiray bishii mushaar ahaan saa dhacdo u faafiso shan boqoloo dirham bil kasta kun dirham aniga weydiiy buuri shaqee hore soco maogtahay dad rabbi isku xidhaxo waayo mayse wa fi samaa'i risqukum halkaasay dhashay kun dirham oo bil kasta ah ayib dhibo badan baa jira aan hore u socdo waxba yaana ku leexan meelahaas dhacdada tobnaad dhacdada tobnaad qarniga afraad bay dhacday faransiisku markuu soo duulay oo morocki iyo algeria iyo loo dhilqaaday ayaa qabaa'ishii meelaha deganaay rimiya qaybo ka mida faransiiskababa la safteenba caanahay siiyaan way u jaajuusaan fardahay u raraan way hogaamiyaan jididkay tusaan mujaahidiintu hadday weerar soo gingimaan oy hawl diyaariyaan camaliyad sirtay sii bixiyaan la socda faransiisow waa laydinku soo waa laydingelhaya waa laydin miraya la socda faqiihu lmaqrib almaliki abulxasan ayib ibn cabdisalaam atasuuli ninkii loo yaqaanay baa la weydiiyey faaftaa bikufrihim wa riddatihim inay gaala yihiin qabaa'ilkaas gaalada u dhunduleela sirtana siiya mujaahidiintana ka diga gaalada biyaha siiya ee ayagoo ku jeelka ah waa gaal buu dagaalkiisa soo gelin kitaabkiisa loo yaqaan alajwiba calى masaail cabdiqaadir alamin cabdiqaadir jazaa'iri safxada laba boqol iyo shan kitaab matbuuco yaallo wey haddaba la waa lagu laaban karaa qarnigii afar iyo tobnaad hadda waa dhoweyd qarniga afraad miyaan idhi waa khaldamay qarniga afariyo tobnaad haddana bartankiisii dhacdadii koyo tobnaad baa dhacday faransiis wada socda iyo ingiriis iyo yuhuudoo ku laban waa kay ku soo duureen masar alcudwaan alaai in la odhan jiraan filhayaa dagaalka asaga ah kun sagaal boqol konton iyo meequu ah taqriiban konton iyo toddobadii meelaha inu habarmarinhaya lixiyo toddobadii miyuu ahaa almuhim way ka soo horreysay lixiyo toddobadii dagaal ka horreeyay konton iyo labada ama konton iyo sideed meelaha ahbu ah alimaam axmed shaakir baa la weydiiyey dadka muslimiinta sheeganhaya ama rag iyo dumar ah ee faransiiska iyo ingiriiska la shaqaynhaya ama u tarjumahaya ama siraha bixinhaya muslimiinta wax ka dhan oo dhib u geysanaya la imanhaya maxaa u xugum ah? hadal dheer oo aad u qiimo badan aminkana matbuuc ah inaysan faafiyaan aysan ogolan si sira loo faafiyo ayuu leeyahay fa afta man bikufri wariddati man acaana alingiliisa wاlfaransiisa biأyi nawcin min almucaawana wain kaanat qaliila waa ridda jaamixabo waa gaalnimo xadhka goysa buui oon hataa xakama lagu ajin karin waa gaalnimo hiirala buui hiiradu harkaa joogto oo dharaar ah yani sheekhu aad buu meeshaas oga hadlay kitaabkiisa loo yaqaana kalimatu xaqin kalimatu xaqin loo yaqaana safxada boqol labaatan iyo lix kitaab yaallo wey makaatibta halla fiiriyo aad u qiimo badan annida ila alumma alcarabiya walislaamiya buu ugu magac daray waa kitaab dheer oo qiimo badan wey xaadi shaahidka labiyo tobnaad qarniga afariyo tobnaad asaguna bartankiisii yuhuuddu wakay falastiin qabsadeen bacdu lmuslimiin ayaa islaam sheegta iska dhawaayahay ayaa ku kaalmeeyey yahuudda inay falastiin qabsato lajnat lzar lajnatu lfatwa bilazar baa la weydiiyey waagay qunaayeen weeye ama ay roonaayeen waagay qumanaayeen ay xogu miirka qabeen aysan ruclaynin bay ahayd baan filahay lajnadii asar ee fatwada la weydiiyey waxaa ra'iis markaa ka ah asheekh cabdulmajiid saliim hijrada wey lajnadu waxay fatwootay bikufri kulli man acaana alyahuuda fi ixtilaali falastiin wakadalika naquul kullu man acaana alkafarata wاlifriiqiyiin fi ixtilaali soomaal waa gaal gaal weeye yaa lagu qarinay xaadiثada afariyo tobnaad ee saddex iyo tobnaad ayadana kusoo khatimayna mid laba mid halbaa ka dambaysa insha alla ayaduna shuuciyiintu wakay ku bateen iyo ishtiraakiyiintu ku bateen bilaad muslimiin meel kastay qabsadeen masar shaam khaliijkiibay soo galin shuuciyuun waa nimanka wana haysta hadi ilaa lixdanka aynu ku xabiibanay somaali hanoo taas raac macays raaci oy noolaan shirkii baa lafaa u fadhiistay iyo gaalnime ayib meelaan daawo jira hadii loo doono musiiba ma og tahay bacdu muntasibiin ila islaami baa marka ku kaalmeeyey ishtiraakiyiintii iyo shuuciyadii gaalada ahay inay islaamka qabsadaan meelo badan ay madaxweyneha ka noqdaan wadanka isku ballaadhay ayagoo islaam sheeganhay ayib shuuciyadii soomaaliya warkii maarkis iyo leyniin hirgelinaysay ee ilaahay jiritaankiisa ka doodaysay gaalaan nahay ma aysan lahayn la socaad warkaasuma haysed gaalaan nahay ma aysan lahayn ayagoo ka doodaya ilaahay ma jiraan mise ma jiro golaha shacabka soomaaliya lagaga niqaasho oo ninkii keeni waaye ilaahay ee yidhaha ilaahay wuu jiraa na na taabsii sida caagadan u keen baa la odhanaya mr fadhiis aan la xaajoonnay ayib markuu keeni waayo waa lagu sacbin waa lagu orin kuwa yidhahda ilaahay ma jiro ayaa waxa la siinayaa abaalgud iyo belasaraafeed nabal baleed baa lagu taagahaya mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee hadda nool waxaa ka mida ah qayb markay kuliyadda ka qalinjaban hayeen ku diyaariya baxdigii takharujka iyo qalinjabinta ilahay inuusan jirin ayb hawshu halkaasay gaadhay nimankii noocaas ahaa waxay lahayn muslimiin baa nahay ma annagaa gaala diinta alladaga sa managa naga saarahaya soo naga qaadiga samaynay ee xeerka qoyskii hagaajinay ee gabadhi nidhi kun shilan ka bad laguma meherin karo hore u socdaa hawlahana noo daaya xawlihii cabdulaahiisu ka socon waay cid kalena ka socon mayso ayb ninaan ummadda kitaabka rabbiga oo daacada oola imanin daacada shardi wey daacad ah aan oola imanin waxba laga yeeli maayo uslugoyd ama qabuuriyo soo kici ama suufiyo soo kici ama qabaa'il soo jaf waxba ka socon maayo warkaas shar soomaali hadda waa ka gudubtay mashruucii ahaa mashruuc qabaa'il mashruucu ree hebel waa dhaaftay xarbulmabaadi baa ka socda xarbulmabaadi gobonnimo iyo mabaadi iyo aayatiin bay soomaliya maanta u dagaalamaysa xisaabihii ninty onkii laga soo tag ayb xisaabihii ninty onkii waa la soo dhaafay ummaddan dib loo celin ayb raad arooriyaad baa le dib looma qaado raad arooriyaad dib looma qaado xisaabahood garanaysa dadka remiyiga hawshaa ah fahmhay meel xun buu kuu geeda daba gasho idan hawlihii ay soomaali soo martay yaan dib loo raad qaadin meeshay hadda taagan tahay ha laga taliyo dagaalkii taabbay taagantahay iyo mabaadi ninkii wax ka geysan kara oo daacada ka geysan laakiin wixii kale ummadda yaan lagu rafaadin shuuciyiinta u soo laabay sheekh ibnu baas baa la weydiiyey faaftaa bikufri man acaana shuuciyiina wاlishtiraakiyiina fi ixtilaali اlkaraas inay caalam islaami wax ka noqdaan ama soo galaan shuuciyiin iyo ishtiraakiyiin ku taageeray inuu gaal iyaga iska daaya ninka taageeraha gaalabu sheekhu fataawihiisa ka fir majmuuc fataawah mujalladka koobaad laba boqol toddobaatan iyo afar sheekh albaani aan ku khatinno warka ninty onkii hadda ahayd xarb اlkhaliil kun sagaal boqol iyo sagaaشhankii ree sacuud maxay isu keeneen soddon iyo lix mise ka badan dowladood oo kuwo islaan sheegta leh iyo kuwa gaala leh waxaa la yaab leh boqoradii ay culummadu takfiiriyeen ree sacuud culummadii hay-atulkibaar iyo lajnadu qaybo ka mida ay takfiir inay gaalayn ay fatwoodeen baa marka dambena loo yeedhay oo dagaalkii jahaadahaya ay ku jahadahayaan saddam xusein iyo ciraaq bal ku jahada xaafid alasad oo la fatwooday inuu gaal yahay oo culummadii reer sacuudiya ibnubaas iyo khayrkiiba fatwoodeen iyo lajnadu haye dagaalkiibu ka qayb qaatay asagoo difaacahaya bilaad alxaramayn kadaafi baa la fadwooday inuu gaal yahay waagi danbuu soo duulay asagii boqorrada sacuud waxay isku hayeen buu xalliyey uu soo cumrays uu yimid kacbi baa loo furay uu dawaafay wadaadihii waa gaalla way daawanhayaan kama hadli karaan fatwada fatwo siyaasiya iska ahayd moogtay hunaaka fataawi siyaasiya fataawada maanta dunida ka socta qaybo badanoo ka mid aasaa ah iskagaba iska ilaali waa dambe haddana isku dhaceen qaybo ka mid ah waxay dhan gaal waad ku noqotay gaalnimada intii ay isku fiicnaayeen boqoradii reer sacuudi hal ninoo ka hadli kara ma jiro cariyaa ka hadla xisaabihii lagu haysay buu daayey siyaasadda ahaa boqorkiiba wada heshiy hoos ba afka laiskugu dhuubay waxaa le ninkaa lama taaban karo waa dawaafaya murtad baa ku dawaafi kacbadii yani adduunkaad waxaad la yaabtaad ku arki sheekh waxaad ku la yaabto waad ku arki iska sug cisho rajaban taraa cajaban wey sheekh naasirudiin albani asagu wuxuu yidhi ma bannaano in beled islaami ah gaalo la soo kaxiyo la keeno waa xaaraan shirki baa loogu yeedhay ayb inkastoo wasaaiq rasmia aysan sugayn hawsha ayada ah shirkii weynaa ee laba boqol afar boqoloo caalim baa laiskugu keenay si loo jebiso ma taqaan ree socod waa qaa'imiin wey khawan sida ummadda loo siro way yaqaanaan boqor fahad asagoon wadaada la tashani walaa lajna daa'ima walaa hay-at lkibaar walaa majlis alqada alaclaa wuxuu la tashdaon jirin buu go-aanka qaatay inuu ciidamo keeno gaalaah oo reer yurub iyo maraykana ciraaqna uu la dagaalamo baabi'iyo fataawada ibnu baas bay ku cadday inaan lagala tashanin midda ibnu cuaymiin bay ku cadday wadaadaha baneeyo oo dhan ee boqorka difaacoo dhan baa waxay leeyihiin go-aanka uu boqorku qaatay waa go-aan fiican adilada qur-aankaana tusaysa dib bay ka difaacaya waa soo hanfariireen hawshu markay dhacday bay hawsha ka dabageynhayaan wixii alla catiraynhayaan sheekh albaani markuu diiday iclaamka sacuudiga ahay ee majallaadkao dhan baa weerar ku qaaday waxaa l wuxuu u diiday inuu yimaado afarta boqol ee caalima masr iyo sham iyo meel kasta aan ka keennay xaramka fadhiya fatwoonhaya wuxuu albaani u diidan yahay wuxuu ka qayb galay shirkii baqdaad ka dhacay ee culummadii uu ururiyey islaam xusein ayb ardaddii sheekha xataa ka shakaday oo tii sheekhu miyaa tagto habeen baad dhumatay waa sidee war waa idin siday islaan usoo cumraystay usoo noqdayba halka kama bixina waa idin siday kadib hawshii buu sheekhu ka hadlay waxay kufriga ku dhaceen reer sacuud iyo balaayada sameeyeen khulaasadii wuxuu yidhi warku waxaa weeye dowlad sacuudiya iyo xukaamteeda waxaanu ku xukumaynaa bifatwa muftiihim wa shaykhihim ibni baas fii qowlihi naqdu qowmi alcarabiya iyo kitaabo uu sheekhu leeyay wax ka soo guuriyey marka wuxuu yidhi hadalka sheekhu uu yidhi gaal ninkay kaalmaysta muslimiinna ku baabi'iya waa gaal baan reer sacuud ku xukunnay buui natiijaduna khulaasadu waxaa waa natiija khaiira jiddan buu sheekhu aquuluhaa saraaxatan iga dhegaysta bui waa maxay sheekhu waxaa weeye buhi in ingiriis iyo maraykan ay islaameen ama reer sacuud ay gaaloobeen labadaa mid weeye kale xukuma bui warku iska cadyahaat ayb waa natiija khaiira jiddan buui laakiin waan dhahaynaa ajaliisa loo yaqaanaa fitnat اlkhaliij cajalka saddexaad baa loogu laaban karaa haddana waa la hayaa ninka doona wa dhegaysan kara ayib afar iyo tobankaas xaadito iyo ka badanba waa la heli karaa waa shawaahid iyo makhraatiyaal kuugu filan inaad ku fahanto hawsha ah kitaabka rabbigay iyo sunnadii nebi maxamed iyo aqwaal saxaaba ijmaac اlumma qiyaas sharci oo saxiixa ashawaahid min ataarikh intaa markaas ku qoofasho waxay ila tahay haddii rabbi hidaaya kula doonay insha allahu tacaala inaadan ka shekinaynin kullu man caawana alkufaara fii xarbihim lilmuslimiin ee hadda adduunka maanta ka taagan inuu ku xugum qolyaha uu soo raacay ama uu uu kilkila duleeliyey ama uu kilkilo duleeliyey khulaasaduna waxaa weeye dagaalka maanta uu maraykan muslimiinta kula jiro soomaaliya usha way fahmaysaa xuruuf waaweyn baan ugu qoraynaa dagaalka maanta maraykan iyo dabadheefkiisu oy etoobiya iyo afrikaanku ka mid yihiin ay muslimiinta kula jiraan meel kastoo la joogaba ninkii ka qayb qaata asagoo og hawshaana u qasdahaya waa gaal wabilaahi tawfiiq habeen dambe waxaa inoo hadhay